bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi وإmam الmurslيn وعlى آlih وأصxaabih wman tabcahm bإxsaan إlى ywm الdin wbعd casharkeenna shan iyo tobnaad ee kitaabka arbiciin الnawowi waxaan ka qaadaynaa xadiidka tobnaad hadduu rabbi ogolaado ayaynu ka bilaabaynaa ee cunwaankiisa la yidhaah kasbu lxalaali sababun liijaabati ducaa'i xalaasha oo la cunaa waxay sabab u noqotaa ducadaada in la aqbalo wa aklu lxaraami yamnacuhaa xaaraanta oo la cunaana waxay sabab u noqotaa in ducada lagaa aqbali waayo haddaba xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inooga waramayo ee laynagu dhiirigelinayo xalaal cunidda laynoogana digaya xaaraan cunidda xadiidkan axkaam tiro badan baynu ka qaadan doonaa waana xadiis aad iyo aad muhimmadiisa u leh xadiidkan sidaan arki doono afarta dhinaceen ka sharxi jirnay hal dhinac baa inaga hadhay raawiga xadiiska wariyey waynu sharxi jirnay raawigu waa abi hurayra oo cashirkeennii horaynu ku soo sharaxnay oo mar labaad sharxi mayno asalna waxaa laga yaabaa xadiidka inay labaatan nin wariyeen baa laga yaabaa labaatankaa ninba in la sharxay ahayde maadaamay raggu iska bilow yihiin saxaabigoo qura ayaynu kitaabkan inagu sharaxnaa inta kale oo dhan insha allah dee kutubta dambe ayuu qofku ay tahay inuu ku barto maalinba ama nin ama maxaanku dha laba nin ama dee sanadko dhammaystiranba mar inuu u wada helo ayay tahay laakiin hadda inagu saxaabigo qura weey waxaynu sharaxnaa haddii xadiidkaa toban nin wariyeen ama labaatan nin wariyeen ama soddon nin wariyeen intii kale oo dhan dee ma qaadi karayna sharxooga hal baynu ka soo qaadanaynaa halkiina maanta inooguma jiro sida inoo muuqanaysa oo horeynuu soo marnay waxaa inoo hadhay haddaba alfaada xadiidka waynu sharxi insha allah alfaada xadiidka sharax baynu ka bixini laba haddana waxaynu samayn doonaa axkaamta laga qaadanayo ee culimmadu ay ka qaateen ayaynu laba ka dhigi doonaa saddex haddana xukunka xadiidka ayaynu raacini hadduu rabbi ogolaado can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey radia allaahu allaha ka raali noqdo canhu abi hurayre allaha ka raali noqde e abi hurayre waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha ilaahay tacaalaa sareeye ayibun waa wanaagsan yahay laa yaqbalu mana aqbalo ilaa ayiban wax wanaagsan mooye wax kale ma aqbalo wa ina allaha ilaahay amara wuxuu amray almu'miniina mu'miniinta bimaa kii ayuu amray amara uu amray bihi isaga almursaliina rususha uu amray laba jumlo oo labaduba maaha maqsuud waa gogol dhigasho xukun soo socda ayaa loo sii araaranaya ama loo sii gogol dhiganaya jumladda koobaad bal hadda eeg muxuu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam ina allaha tacaalaa ayibun ilaahay waa ayib buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam haddaba ereyga dayib ah macnihiisu waa maxay lix macno oo ereyga dayib ihi uu leeyahay ayaa jira dayib marka laga hadlayo ilaa lix macno ayuu ku soo arooraa waxaa ka mid a xalaal dayib waxaa mararka qaar looga jeedaa shayga xalaasha ah ayaa dayib la yidhaah hadda in allaha ayibun ilaahay waa xalaal odhan maysid markaa ayibkaasi waa xalaal ilaahay odhan maysid erayga dayibihi mar xalaal buu ku yimaadaa oo waa sida aayadda qur-aanka ah qul laa yastawi alkhabiisu waayibu walow acjabaka kasrat lkhabiisi laa yastawi lkhabiiu waayib marka lagu leeya khabii waa xaaraan waa gudaafado waa xaaraan dayibna waa xalaal aayaddaa ereyga dayib ihi xalaal buu ugu jiraa oo dayibka xalaal isagoo ah ayuu soo arooru diinta inoogu jiraa waa o ereyga dayib ihi haddana waxaa la arkay isagoo diinta ku jira oo looga jeedo aljayid min alalaal aljayid min alxalaal shayga isagoo xalaal ah haddana sii wanaagga badan waa xalaashii in ka mid a ayaa dayibka mararka qaar looga jeedaa baa la kala saarayaayo qayb dayib ah oo iyadoo xalaal ah sii wanaagsan iyo qayb iyadoo xalaal ah laga wanaagsan yahay qayb xalaasha ka mid ah ayaa ereyga dayib ah mararka qaar loo isticmaalaa waa sida aayadda qur-aanka ah oo kale kuluu mima fi lardi xalaalan dayiban ereygaa dayibanihi yuu daba dhacay xalaal buu daba dhacay maxaa looga jeedaa markaa xalaal baa looga jeedaa ha odhan oo ilan xalaasha ilaahay toos buu u sheegay xalaasha qayb kamida baa looga jeedaabaad odhan oo xalaasha teeda wanaagsanee jayidka ah ayaa aayadda looga jeedaa kuluu cuna mimaa kii fil ardi arlada dhexdeeda ahaa xalaalan isagoo xalaal ah xalaasha oo ayiban welibana wanaagsan oo xalaashii ayaa sii noqotay nooc sii wanaag badan macnaha saddexaad ee ereyga xalaal ihi ay diinteena uu u dhex dhaco waa adaahir weeye adaahir waa ka hadda halkan looga jeedo adaahir baa ereyga xalaal ah macnaha saddexaad ee diinteenna loo isticmaalaa uu yahay ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi kiyo tayamumka iyo gebagabaysiga laga waramayo fatayamamuu saciidan dayiban dayibkaasi daahir baa looga jeedaa fatayamamuu gebagebaysta saciidan care ku gebagabaysta dayiban daahir ah care nijaas ah ayaa la diidan yahay markaa kolkaa dayib waa daahir baa aayadaasoo kale lagu macnaynayaa ama looga jeedaa waana macnaha saddexaad weeye culimada qaar baa qaba kuluu mima fi lardi xalaalan dayibanta dayibka daahirkan ha lagu macneeyo saciidan dayibanta oo kale ah macnaha afraad xadiidkeenani markaad leedahay in allaha tacaala ayibun wa in allaha tacaala daahirun can kulli naqsin ilaahay wuxuu daahir ka yahay wuxuu nadiif ka yahay wuxuu ka nasahan yahay ilaahay wax kaste oo naqsi iyo ceeb keenaysa ilaahay waa ka nasahan yahay bay ka dhigan tahay macnaha afraad ayuu hadda xadiidka ugu jiraa ee dayibka a daahir la odhanayo macnaha saddexaad baan doonayaa macnaha saddexaad ee dayibka daahirka la macno afraad baa jira oo dayibku uu ku soo arooro oo la yidha alxasan alxasan baa la yidha dayibkiiba xasan noqonaya mid wanaagsan waa aayadda qur-aanka ah ilayhi yascadu lkalimu ayibu ilaahay markuu leeyahay ilayhi alle xaggiisa ayuu yascadu u korayaa alkelimu kelmadaha adayibu ee xasanka ee wanaagsan xasanka dayibkaa ah, hadda xasan baa looga jeedaa waana macnaha afraad darab allaahu maala kalimatan ayibatan marka la leeya kalimatan ayibatan kalimatan daahiratan ma aha kalimatan xalaalana ma aha kalimatan jayidatan ma aha waa kalimatan xasanatan kalimatan ayibatan ay xasanatan weeye waa kelmad wanaagsan oo xusni iyo qurux ku tilmaaman weeyaan macnaha shanaad ee ereyga dayib ihi diinteenna usoo dhex dhaco waa almumin dayibka mumin baaba loo yaqaanaaba ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi maa kaana allaahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiia min aayibi ilaahay muminiinta kaga tegi maayo sidan aad isku huursanaysiin ead isku dhexli jirtiin waxa ilaahay yidhi waa la imtixaaniyo xataa yamiiza alkhabiia ka gudaafada ah ama qurunka ah ayaa laga mari ama laga sooci min aayibi ka muminka a ah ee iimaan kale dayibkaasi waa mumin baa hadda looga jeedaa waana macnaha shanaad ee ereyga dayibihi uu diinteenna usoo dhex dhaco macnaha lixaad ee dayibka loo isticmaalaa waa maa laa adaa fiihi baa la yidhah waxa aan dhibaatada lahayn shayga bilaa dhibka ah dayib baa la yidhaahdaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wlbaladu ayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbi walbeladu beledka adayibu ee bilaa dhibaatada bilaa qodaxda ah bilaa rabshada ah walbeladu ayibu dayibkaasi waa maa laa adaa fiihi baa looga jeedaa ka aan dhibaatada lahayn haddaba ereyga dayib ah diinteennu lix siyood bay u isticmaashay keenna halkan ku jiraa waa daahir oo ilaahay baa lagu leeyahay waa munazahun can kulli naqsin ilaahay waxaa lagu sifeeyaa ama lagu tilmaamaa nucuutu lkamaal ama sifaat lkamaal sifaatka dhammayska tiran ayaa rabbi lagu tilmaamaa subxaanahu wa tacaala wax dhammaystiran baa ilaahay lagu tilmaamaa laakiin laguma tilmaamo oo ilaahay waa laga nasahaa wixii nucuutu naqsi ah ama sifaatu naqsi waxa loo yaqaano ee ceebta sheegaya ilaahay waa ka nasahan yahay oo ilaahay waa dayib subxaanahu wa tacaala in allaha ilaahay tacaalaa sareeye dayibun waa mid dayib ah oo sifaadka wawanaagsan oo dhan ku sifaysan haddaba waa ayibun fii asmaa'ihi waa ayibun fii daatihi waa ayibun fii afcaalihi ilaahay daatadiisa ayib buu u yahay oo aficiladiisa ayib buu u yahay oo aqwaashiisa ayib buu ilaahay u yahay subxaanahu wa tacaala culimmadu waxay tilmaameen asmaada ilaahay waa tawqiifiya oo ilaahay waxa lagu magacaabi karaa wixii diinta ku soo arooray uun adigu ilaahay magac gaara ulama bixi kartid kolkaa talow dayib min asmaa illaahi ma yahay oo ilaahay asmaadiisa ma ku darnaa dayib nacam waa lagu darayaayo xadiidkan ayaa daliil u ah ina allaha tacaalaa dayibun ilaahay waa dayib subxaanahu wa tacaala laa yaqbalu mana aqbalo ilaahay ilaa dayiban shay dayib a ah mooyaane dayibkay hore muxuu ahaa dayibkii hore maxaynu nidhi daahir baynu nidhi dayibkii hore laa yaqbalu ilaa dayiban dayibkan dambana xalaalan baa looga jeedaa eeg isla xadiidka labada dayib ee ku jiraa midna al ma wato labaduba waa bilaa al qaacidadu maxay ahayd labadu hadday al wada qaataan isku mid bay noqdaan hadduu ka dambe al qaato ka horena una al wadaninna isku mid bay noqdaan sida kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan rasuulan waa bilaa al facasaa fircawn rasuula albuu qaatay ka dambe waa isku mid uun fircoon rasuulka loo diray iyo kuu caasiyey waa isla muuse un haddii magaca lasoo laba celiyo oo ka dambe uu al wato ka horena uu bilaa al yahay sida aayaddaa isku mid weeyaan labada shay hadday labaduba al wataanna sida ina maca alcusri cusrigu albuu wataa yusran waina maca alcusri yusran labada cusri labaduba albay wataan hadday labaduba al qaataanna waa isku mid hadday labaduba bilal noqdaan sida yusriga oo kale ina maa alcusri yusran waina maa alcusri yusran yusrigu labada jeer al ma wato laba kala duwan buu noqonayaa saa darteed waa kii la odhan jiray ida shtadat bika lbalwa fafakir fii alam nashrax hadday dhibaato darani kugu dhacdo alam nashrax ka fikir fa cusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax waxaad arkaysaa hal culays oo laba fudayd bartankooga yaalla ilaahay naxariistiisa ayaa badan laba fudayd ayaa meesha yaalla oo waxa laga yaaba inuu qofku isweydiiyo aayadda alam nashrax cusriguna waa laba fudaydkuna waa laba maxaa cusriga mid looga dhigay labada jeer al buu wataa shaygu hadduu labada jeer al wato miduunbuu noqdaa yusriga waxa laba looga dhigay labadaba al ma wato dayibkeenani hadda al ma wato isku mid maaha marka waa laba kala duwan in allaha tacaala dayibun waa daahirun can kulli naqsin laa yaqbalu ilaa dayiban laa yaqbalu ilaa xalaalan dayibka dambena xalaal baa looga jeedaa oo lixdii macno ee ereyga dayib ahaa uu lahaa laba ka mida ayuu xadiiku inoo sheegay laa yaqbalu buu rasuulku yidhi sal llahu alayhi wasalam laa yaqbalu horta qabuul maxaa la yidhaha qabuul aqbal maxaa la yidhaha saddex macno ayaa ereyga laa yaqbalu qabuulku saddex siyood buu usoo arooraa shareecadeenna diinta marka la joogo ilaahay waxaa uu aqbalay iyo waxaa ilaahay aqbali maayo markaad maqasho saddex siyood buu qabuulku u soo arooraa waxa weeye mid waxaa la yidhaahdaa waa in lagaa aqbali waayo oo aqbal la'aantaasi saxiixna uu camalkii noqon waayo intifaau sixa sixadii oo nafyoonta camalkani maqbuul ma aha sidaa darteed saxiix ma aha waxaa lagu leeyahy camalkaa inaad ku soo celiso kol haddii maqbuulka lagu leeyahay waxa ka laasimaya inuu saxiix noqon waayo camalka aan saxiixa ahayn saxiix hadduu noqon waayu baatil noqdo camalkii inaad dib ugu soo celiso ayaa lagaa rabaa hadda tusaale ahaan salaadaada mar waxa lagu odhan maqbuul ma ah oo waxaa looga jeedaa waa baatil ku soo celi weeye salaadaadii bilaaweysaad ku tukatay maqbuul ma aha ku soo celi bilaaweyse haddaad ku tukato marna salaadaadii maqbuul ma aha baa lagu odhan maqbuulkaasina saxiix ma aha looma jeedee hawaab male baa loo jeedaa hawaab male oo ajri male kolkaa ku soo celi salaada lagu odhan maayo haddaad salaadaadan baloodh yarood xaday ama aad dhacday aad ku tukato ama khamiiska aad xidhan tahay haddaad soo xaday oo salaaddii aad tukato salaadaa ku soo celi lagu odhan maayo laakiin ilaahay agtiisa ajri kuuma yaallo kolkaa qabuulka waxaa la yidhaahdaa eeg hadda u fiirso mar waxaa la yidhaahdaa waa baail eh, qabuulkan inuu saxiix noqon waayaa ka dhalanaysa inuu saxiix noqon waayo hadduu saxiix noqon waayo ajrina male ilaahayna wuu ku ciqaabayaayo cuquubo iyo ajri la'aan labadaasu camalkaas baailkihi wada leeyahay in laguu ciqaabo ajrina aad yeelan weydo waa marka lagu leey laa yaqbalu marna waxaa lagu odhanayaa ajri malihid kolkaa laguu ciqaabi maayo waa saxiixe ajri malihid qabuulku labadaa macnoba waa ku yimaadaa haddaba macnaha aynu leenahay saxiix ma aha oo eeg waana laguu ciqaabiyo kusoo celi baa lagu odhan ajrina malihid waxa ku yimid xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen waa xadiiu abi hurayre eh rasuulku wuxuu yidhi sal اllahu alayhi wasalam laa yaqbalu llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawadaa laa yaqbalu llahu ilaahay maba aqbalo salaata axadikum midkiin salaadiisa idaa axdaa markuu xadao xataa yatawadaa ilaa yuu weysaysto midkiin salaadiisa laba aqbali maayo hadduu xadao oo weysadu ay ka jabto ilaa yuu weysaysto laa yaqbaludaasi qabuulkaa la anfiyey waa baail buu camalku yahay oo de waa inaad salaaddii ku soo celisaa ajrina kuuma yaal haddaad ku celin weydana waa lagu ciqaabaya marna qabuulka waxaa lagu macneeyaa ajri ajrigaa lagu macneeyaa oo waa haddii la anfiyo oo la yidhaha ilaahay aqbali maayo ajri malihid camalku sidiisu sax u yahay laakiin ajri malihid buu noqonaya waxaa ku soo arooray xadiidka imaamu axmed uu wariyey wuxuu imaamu axmed warinayaa inuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam ninka mare ku tukada toban dirham qiimaheegu uu yahay toban dirham sagaal dirham xalaal bay ahaayeen hal dirham baa xaaraan ahaa ilaahay qofkaa salaada ka aqbali maayo maraad ku tukatay toban dirham qiimaheegu yahay sagaal ka mida ayaa xalaal ah hal dirham ayaa xaaraan kaa noqday ilaahay salaadaa aad ku tukatay kaa aqbali maayo haddaba qabuulkaa la anfiyey hawaab kaa siin maayo weeyaan laakiin salaadaa ku celi waa lagugu leeyahay lagu odhan maayo oo shuruudaha salaada marada aad ku tukanaysaa inay xalaal tahay laguma darin shuruudaha salaada kuma jirto maradu inay xalaal tahay halkaad ku tukanaysaa inay maradu daahir tahay waa lagu daray maradu inay daahir tahay halkaad ku tukanaysaa inay daahir tahay waa lagu daray laakiin maradu ama xalaal ha ahaato ama baloorka aad soo dhacdide salaadu sideeda saxiix bay u noqon oo ku celi lagu odhan maayo laakiin ilaahay agtiisa ajri kuuma yaallo oo wax ajri iyo abaal ah oo salaadaa atukatay lagu saarayo miisaankaaga xasanaadku ma jiro waa macno labaad oo ereyga qabuulihii uu u soo arooro macno saddexaad baa jira qabuulka oo waa alridaa bilcamal marka lagu leeya ilaahay baa waxaa aqbalaya ilaahay baa ku raalli noqonaya camalkan weeyaan qabuulku alridaa baa mararka qaar lagu macneeyaa aayaddan ayba ragga qaarkood yidhaahdeen ha lagu macneeyo inamaa yataqabalu allahu min almutaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa uun ama camalkooga uu ka raalli noqdaa kuwa mutaqiinta ee ilaahay ka baqa haddaba balu fiirsa jumlada labaad muxuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye ayibun waa mid daahir ah oo naqsi oo dhan daahir ka ah laa yaqbalu ma aqbalo oo hawaab kaa siin maayo ilaa dayiban camal dayiba oo xalaal ah mooyaane aqwaashaadu waa inay xalaal tahay afcaashaaduna waa inay xalaal tahay xoolahaaguna waa inay dayib yihiin markaa laa yaqbalu ilaa ayiban halkaa waan isyar dul taagaynaayo waxaan odhanaynaa xoolo xaaraanihi hadday ku soo galaan xoolo xaaraanihi hadday ku soo galaan diint inaad tawbo keentana aad damacdo diinteennu maxay qabtaa haddaad sadaqaysato dee laa yaqbalu llaahu ilaa ayiban tana ku hor xaaraan haddaad sadaqaysato ilaahay ma aqbalo subxaanahu watacaala oo kaa aqbali maayo shay xaaraan ah xoolo aad soo xaday ayaa jira ama xoolo aad soo dhacday ayaa jira kii aad ka dhacday ama aad ka soo xaday haddaad garanayso marka aad tawbo keenaysa isagii u celi baa lagu odhan sowma tawbo keenaysid xoolahan waad xeeladaysatay sow ma aha war ninkii aad ka soo dhacday hadduu isagu nool yahay isagii u celi haddii isagu uu dhintayna dadka dhaxalkiisale ee warasadiisa ah dadkaa ayaa xaq u lehe xoolahan dadkaaha ha loo celiyobaa lagu odhanaya waa markaas ay towbadaadu sax noqonaysaa haddaad sadaqaysatana oo tira waan sadaqaysanayaa kii lahaana gaari mayso oo dee kii lahaa isagu xoolaha lama bixin ma sadaqaysan isagu laga yaabaaba inuu bakhaylad soo dhacday u ahaa bakhaylad ka dhacday inuu ahaa sidee bay u gaari markaa kii sadaqadaasi gaari mayso haddaad aduu sadaqaysato hadda weeyi adigana ku gaari mayso oo xoolo adan lahayn nin ku tasarufay milkulkhayr nin ku tasarufay biduuni idnin ayaa tahay oo ilaahay sadaqadaa kaa aqbali maayo markaa waa xoolo hadday xaaraan yihiin inaad celiso ood kii u celiso ama aad warafadiisii u celiso weeye haddaad garan weydo ka warran bay culimmadu yidhaahdeen kii xoolaha waad soo dhacday kii waad garan weyday maxaa laga yeelayaayo diinteennu maxay ka qabtaa inaad tawba keentana waad rabtaa kii lahaana maba geranaysid xoolahan xaaraanta ah sideebaad ka yeeli markaa waxay culimmadu yidhaahdeen bangiga islaamku hadduu habaysan yahay oo bangiga dowladda dad caadiliin ah oo xoolaha aan cunin oo waddada saxda ah ku bixiya hadduu bangiga haysto nin cadaalad leh oo dee si halkii loogu talagalay un waxaan dhigaya hadduu jiro waxaa lagu leeyahay bangiga ayaad dhigi masaalixda iyo danta guud ayaa markaa wax loogu qaban doonaa waa markaad ninkii weydo haddii bangiguba uu yahay bangi la cuno wixii soo gala ama dadka in yaroo gaar ihi uuni ay cunto intaa dowladda sheeganaysa uuni hadday cunto iyaguni isgaadhsiiyaan ilan xoolahani inta dowladuuni male ummadda iyo dadweynaha ayaa wada leh kolka intaa dowladuuni haddii ay bangiga cunayso waxa ku dhaca ay dadka ka sheeganayaan oo musheerkoogii wax dheeraadkaa ah iyaguna iska cunayaan ay farsamaysanayaan ay waxoogii u haystaan markaa la geyn maayo bangiga sida sakadaba dee aan loogu dhiibaynin nin ad arkayso inuu wixii uu meel kale marinayo dee sakadaadii ku aamini maysi laakiin ninaad hubto in si halkii loogu talagalay ee saxda ahaa inuu ku bixinayo dee waa inaad u dhiibtaa sakadaadan ooad u dhiibtaa xoolahan sidan oo kale ah haddaba bangigii haddii la waayo bangi sax ah oo halkii loogu talagalay wax marinaya haddii la waayo maxaa laga yeelayaa inaad tawba keentana waa doonaysaa culimada qaar waxay yidhaahdeen waana sida loo badan yahaye uu sadaqayn naftiisana ka sadaqayn maaye wuxuu odhanayaa ilaahu ninkii lahaa een sida dulmigaa ah iyo gardaridaa ah uga qaatay ayaan u sadaqaynayaa buu odhanayaa sadaqada aan la aqbalay waata adigu aad isku sadaqaynayso laa yaqbalu ilaa ayibantu taad adigu la baxaysa weeyaano dee aduu malihid oo dayibkuuma aha laakiin kii lahaa markaad u sadaqayso kii lahaa dee isaga dayib u yahay oo ilaahay waa gaadhsiinaya aarulculamaa waxay qaateen jaais inay tahay xaaladaa in loo sadaqeeyo oo loo bixiyo sheekhii fudayl la odhan jiray fudayl ibnu ciyaad wuxuu leeyahay xoolaha haddii la geran waayo ciddale xataa sadaqadaasi gaadhi mayso inuuna ahlu sadaqo ahayn baaba laga yaabaae eh xoolaha waa la gubayaa marka aad tawbe keenayso ama badaa lagu daadinaya waa nin khamriile ahaan jiray khamri buu ka shaqaysanayay weligiiba xoolo waxoogaayo markuu yeeshay ayuu ilaahay is u tawba keen xoolahan hadduu sii haysto dee waa xoolo khamri ka soo jeedae eh. dee nin khamri haysta ayuu noqonayo xaaraan cunaya qaabka u tawba keenayaa waa maxay markaa khilaafkan unbaa ku jira fudayloo kale waxaa laga hayaa ha gubo ama badda ha ku daadiyo culimmadu waxay yidhaahdeen qowlkaasi aad buu u fog yahay oo xoolaha in la lumiyo la gubo la daadiyo ma aha fudayl ibnu ciyaad qowlkiisa waa la diiday imaamu shaafici wuxuu yidhi labaha loo kala qaado gaar ahaan markayna xaaraan ka soo jeedine dadad ka soo dhacday dad ka soo xaday haddii la rajaynayo dadkii aad ka xaday in la heli doono xoolaha waad haynaysaa uun sida baadida kuu timidba aad u haynaysid uun haddii la rajaynayo dadkeegii in la helayo ayaad xoolahaa u hayni un xoolaha aad soo xaday ilaa inta aan laga helayo dadkii iska lahaa waa marka rajahaasi uu jiro haddii aan la rajaynaynin oo meeshu ay bilaa rajo tahay oon la rabinba in in la helayo waxa lagu qabanayaa danta guud wadooyinka iyo iskuulaadka iyo madaariska iyo isbitaallada iyo biriishyada iyo waxyaabaha danta guud loo yaqaano ayuu imaamu shaafici qaatay in xoolaha la gelinayo oo la gaadhsiinayo oo dantaa guud wax loogu qabanayo ayuu imaamku qaatay khayr allaha siiye laba jumlo ayaynu halkaa kaga soo baxnay ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye dayibun waa mid daahir ah oo naqsi iyo ceeb ka hufan laa yaqbalu mana aqbalo ilaa dayiban dayib iyo wax xalaala ah mooye wax kalena ilaahay ma aqbalo oo xaaraanta aqbali maayo jumladaasi waa hordhac jumlo loo araaranayo oo ducada ah oo inagu soo socoto ayaa loo araaranaya ilaahay waa dayib dayibunbuuna aqbalaa halkan haddana jumlo labaad baa jirta waxaa laynoo sheegayaa diinteennu diin cadaaladeed inay tahay miyaad aragtay kii lagu leeyahay salaada duhur waxa tukanaya ninkii xoolihiisu intaasoo melyan gaadheen fuqaradu duhurka ma tukan kara xoolahagu waa imisa kioo lagu leeyahy diintu ku leedahay miyaad aragtay miyaad aragtay kioo laleeyahy soonka faqiir iyo qani loo kala qaadayo haddaba diinteennu waa diin cadaaladeed oo acmaasha waa loo siman yahay ka faqiirka ah iyo ka qaniga ah intuba acmaasha way u siman yihiinoo isku si unbaa ilaahay loo caabudayaa oo loogu dhowaanayaa acmaashaasi amaal loo siman yahay weye halkan haddaba xadiiku wuxuu ina tusayaa dadka muminiinta ilaahay wuxuu amray oo diin ahaan waxa loo amray isla wixii rususha la amray eeg adiga iyo rususha laydin kala eexan maayo isku xukun unbaa tihiinoo sidaa salaada aad u tukanayso unbay iyaguna u tukanayaan laakiin khasaa'is baa jirta rusushu ay la gaar tahay oo waxyaabo ay rusushu kaga duwan yihiin dadka kale ayaa jiroy la dheer yihiin waxyaabahaana dee ilaahay ayaa qur-aanka inoogu sheego oo sida nebi maxamed khaalisatan laka min duuni lmuminiin aayaddii odhanaysay aday khaas kuu tahay baa la yidhi masaladani waxyaabaha nebiyada lagu khaas yeelo ee iyaga khasaa'isdooda ah sidooda ayaa iyaga loo qaadanayaa oo dee wax xukun ay ummadda la dheer yihiin baad odhanaysaa waina allaha ilaahay amara wuxuu amray almuminiina muminiinta wuxuu amray bimaa kii ayuu amray amara uu amray bihi isaga almursaliina mursaliinta kuwuu amray rususha wixii la amray iyo muminiinta waxa la amray waa isku mid uun waxaa rususha la amray iyo waxaa muminiinta la amray isku midun weeyaan waa diinteennu diin cadaaladeedo ummadda dabaqaad looma kala sameeyo oo dabaqaad looma kala saarsaaro aduu faqiir baa tahay oo weli cibaadadaa maadan gaadhin lagu odhan maayo adu faqiir baa qani baa tahay oo halkaas aad ka bilaabaysaa warkaaga lagu odhan maayo sidaa rususha iyo muminiinta isku shay qura loo amray ayay diinteennu diin cadaaladeed u tahay waxaa la isweydiiyey wain allaha amara lmuminiina bimaa amara bihi lmursaliin xadiidkan muminiinta ragga ah buu ilaahay ayuu nebi maxamed sheegaye muminiinta hablaha abal ah iyaga ka warrama baa la yidhaahdaa muminiinta dumarka ah iyaga maxaa mayaynaa xukunkan inala wadaagayno may way inala wadaagayaanoo baabkani waa baabu takliib oo raggii ayaa la soo qaatay laakiin dumarkuna way inala leeyihiin wa in allaha ilaahay amara wuxuu amray almuminiin dadka muminiinta ah wuxuu ilaahay amray bimaa kii ayuu amray amara uu amray bihi isaga almursaliin rususha wuxuu amray unbuu ilahay muminiintana amray rasuulku sal allahu calayhi wasalam halkaa markuu xukunka cadaalada diinteenna markuu sheegay uu inoo tilmaamay muminiinta iyo mursaliinta in isku waxun la amray laba aayadood buu rasuulku soo qaatay oo uu inoogu cadaynayo aayadna mursaliintay la hadlaysaa iyo nebiyada aayadina muminiinta ayay la hadlaysaa shay quraana la wada amrayaa waxaweye waa tawkiid ayuu rasuulku inoo samaynayaa sal llahu alayhi wasalam in muminiinta waxa la amray iyo mursaliinta waxa la amray isku mida inay yihiin labadan aayadoodna waaba daliilki iyo bal eega fa qaala wuxuu yidhi ilaahay tacaalaa sarreeye yaa ayuha rusulu rusuley kuluu cuna min adayibaati waxyaabaha xalaasha a ah, xaggooga ka cuna oo wacmaluu sameeya saalixan camal suuban oo wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaado camalkaana la yimaada aayaddani rusushii bay la hadlaysaa qolooyinka qaar waxay yidhaahdeen rusushu way kala horreeyeenoo dee kumaankum sanaa u kala dhexeeyey eh? nebi maxamed baa lagu soo dejiyeye eh? ma iyagoo dhintay baa lala hadlayaa talow rusushii hore rasuulkeenna garanay laakiin rusushii hore ma iyagoo dhintay ile nebi maxamed baa aayadda lagu soo dejiyeye eh? ma iyagoo dhintay baa lala hadlayaa oo markay dhinteen ma iyagoo dhintay kadib bay wax cunayaan talow ama ay camal saalixa samaynayaan khitaabka ilaahay muctasilada nimanka la yidhaahdaa su-aashaa keenay waana niman bidcoolayaal ah kolkaa khitaabka ilaahay waa azaliyo rasuul kaste wakhtigiisii hadalkani waa u yaalay uun oo rasuul kaste khitaabkani si gaar ah ayuu ugu yaalay uu ugu dhacayay laba amar ayaa rususha la amray midi waa amarka cunidda ah inay wax cunaan waa la amray midna waa amarka camalka saalixa ah camal suuban inay qabtaanna waa la amray laba amar oo rususha la amray ayuu rabbi halkan inoogu sheegay labadan amar balaaqa ahaan markaynu eegno cuntada ayaa laga horraysiiyey camalka saalixa ah cuntada iyo camalka saalixa ah cuntada ayaa la horraysiiyo waaa layna yii waxaa lagu yidhi kuluu min aayibaat baa la yidhi war cuna waxyaabaha dayibka ah ee wanaagsanee xalaasha ah wax ka cuna kuluu min aayibaat hadaba kulu min aayibaat siiyey waa maxay cilmiga ku jiraa wacmaluu saalixanna xagga dambaa la mariyey waxaa la tilmaamayaa oo balaaqa ahaan aayada aynu uga qaadanaynaa camalkaaga saalixi waxba kuu qaban maayo hadayna cuntadaadu xalaal ahayn kuluu min aayibaatidani waa tiir dhexaadka camalka saalixii markuu wax kuu qabanayo waxa aad cunaysa eed caloosha aad gelinaysaa waa inuu xalaala yahay saasaa cuntada looga horraysiiyey camalka saalixa ah haddii xaaraan cune a tahay cibaadadaadu intay doontaba ha gaadhee rabbi kaa aqbali maayo wax alla waxay kuu qabanna ma jirto saasaa cunidda loosoo hormariyey ama laynoogu horraysiiyey culimmada qaar waxay yidhaahdeen sababtan kuluuda loo hormariyey oo wacmaluu saalixan camalka saalixa ah xagga dambe loo mariyey waa ishaaro laynoo ishaarayo haddaadan wax cunin dee waxba qaban kari maysid baa lagu ishaaraya camal saalixa qaban kari maysid haddaadan wax cunin markaaga hore kolkaa waa inaad wax cuntaa welibana cuntadaa waa inaad niyootaa inaad ugu xoogaysanayso ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisa markaad wax cunto ayaad noqonaysaa nin firfircoon oo wax qaban karaya saasay ishaaradu aayadda cunidda iyo camalka saalixa ah cunidda ayaa la soo horraysiiyey laba arrimood baa rususha la amray kuluu baa layidhi haddaba kuluu uun laguma dayn oo kuluu haddii la odhan lahaa xaaraan iyo xalaalba way keeni lahayd xaaraan iyo xalaalba waxaad soo gaadhiinba cuna ayay noqon lahayd rabbi muxuu ka dambaysiiyey kuluudii kuluu min adayibaati baa la yidhi ereyga dayibihi lix macno ayuu diinteenna ku imanayay aayadda talow maxaa looga jeedaa min aayibaati waa xalaal xalaal baa looga jeedaa kuluu cuna rusuleey min adayibaati xalaasha wax ka cuna haddaba min baa la geliyey aayadda min baa la geliyey ayibaadka min baa lagu daray mintaasi maxay sheegaysaa kuluu min aayibaat mintaasi maxay sheegaysaa qolo waa tabciidiya bay sheegaysaa bay yidhaahdeenoo mintani waa tabciidiyo koob iyo labaatan macno ayuu ereyga min ihi ku yimaadaa af carabiga iyo diinta dhexdeeda koob iyo labaatanka macno ee min uu leeyahay kuluu min aayibaati markaad hadda tidhaa mintaasi waa tabciidiyo oo waxay tilmaamaysaa xalaasha inaan lagu talax tegin cuntada ha isku wadnagoynine iska yaree oo marka ay kuu gaadho adoon xoogu dibirin ka kac baa lagu leeyahay adduunkeenan hadda waxaa la qiimeeyey dadka ugu cumriga dheer waa wadan waa gobol jayne ku yaalla ugu cumri dheer baa la yidhi gobolkaasi waxay cuntadooda ka dhigeen sidan ilaahay muslimiinta uu faray ayay wax u cunaan waa inuu qofku cuntada ka kaco isagoon dhergin waa inuuna cuntada cunin ilaa inuu gaajoodo mooyaane gaajo markay ku qabateed gaajo dareento cuntada cun haddana adoon dhergin ka kac caafimaadkaagu cirkaa ayuu tegayaa markaa aad baad u caafimaad badnaanaysaa kolka waxa weye waxay aayaddu tilmaamaysaa min aayibaati baa lagu dayibaadka xaggooga wax ka cuna eeg haysku wadnagoynina weeye haysdibirinina weeye xalaasha lafteeda ha ku talax tegine waa inaad sidii rasuulku sheegay caloosha saddex loo qaybiyo ulun lidacaamihi meel saddexaad cuntadaa iskale wauluun lisharaabihi meel saddexaad calooshana cabitaankaa iskale wauluun linafasihi meel saddexaadkana naqaskaa laga qaataayo haddaad ishigaagto naqaskaa kugu noqoniba naqaska ayaa kugu noqonio meel alle meeluu ka baxo ayuu waayaya mintaasi ishaarada ay ishaaraysaa hadibirina weeyaan ha isku dilina cuntada weeye maskaxdeenna hadda kuu sheegaysa walow imika dee xanuunada dadka ku dhaca yurub oo kale xanuun waxa ku dhaca caruurta maskaxdeena inta yare amarka bixise waad dheregtay ku tiaasw ma jirto ilan inaad dheregtay maskaxdeena qayb baa kuu sheegayse waad dheregtay qayb baa kule intaasaa xumaata khalkhal baa gala kolkaa qofku wuu cunayaa un mm, wuu wadayaa ilaa uu dhinto ay naftu ka baxdo kolkaa sidaa darteed dadka xanuunkaasi qabaan dad baa la ag qadar ay garanayaan markay cunaan ulbaa lagaga dulkiciyaa cuntada waa laga qaadaa waa laga joojiyaa haddii kale wuu dhimanayaa wuu wadayaa uun wuu wadayaa uun waad dheregtay maskaxda halkii odhanaysay ayaa xumaatay inuu gaajoonayuunbuu moodaya ayuu ooman yahay waa ilaahay awoodihiisa ayaad garanaysaa maogtahay haddaba kuluu waa amar kuluu kuluu min aayibaati rabbi markuu leeyahay ereygan kuluuihi waa amar weeye ilaahaybaa amraya eh, rususha ayuu ilaahay amraya amarku maxaa lo jiray alamru lmulaq yaqtadi lwujuub amarku waajib buu keenaa horta cuntada inaynu cunnaa ma waajibba rusushu inay cuntada cunaan ma waajib baa asal ahaan amar baa meesha yaalle waxaa la yidhi shaygu amarku macaani fara badan ilaa toddobiyo iyo labaatan macnuu ku yimaadaayo hadda waa lilibaaxa mubaax baa looga jeedaa sidan caadiga ah, shay xalaala qasab kuguma aha waajib kuguma aha sunnana kuuma aha inaad cuntaa mubaax bay kuu tahay laakiin xalaal bay kuu tahay laakiin waa lagu baneeyo waad cuni kartaa weeye amarkani waa lilibaaxa sida asalka ah waxa la yidhi mararka qaar buu waajib noqdaa amarku mararka qaar waajib weeyaan goormu waajib noqdaa baa la yidhaahdaa amarku oo kuluudu waajib bay noqoni haddii naftaada aad u yaabto oo cunta intaad soontay ama aad cuntadii iska xidhay ayaad sakaraaday oo haddaad wax cuni weydo waad dhimanaysaaba waa la inaad dhimanayso markaa naftu ay khatarta gasho inaad cuntaa waajib bay kugu tahay haddaad cuni weydo ood gaajo u dhimatana qaatilu naf baad noqonaysaa ilan cidi kuma qasbine mid naftiisii dilay ayaad noqonaysaa ka naftiisa dilaana ilaahay agtiisa waxba uma yaaliin kolkaa waajib bay kugu tahay haddaad nafta u yaabto inaad wax cuntaa waa cunid waajiba cunidda kolkaa shanta qayboodba waa laga keenaya shanta qayboodba cunidda mubaaxi waa sida inoo badan iminka nacnac yar inaad cunto marka ayna soonka ahayn waa mubaax bay kuu tahay abad yaroo nacnaca koob shaaha inaad cabto mubaax buu kuu yahay inaad meel yar eh, keeg yar ka qaadato mubaax bay kuu tahay waa cunid mubaaxa sunnana ma aha waajibna ma aha karaahiyana ma aha xaaraanna ma aha waa mubaax nafta markaad u yaabto ee sakaraadad qarka u fuusho eed dhimanaysana inaad cunto cuntaa waa maxay waajib bay markaa kuu tahay oo ilaahay baaba kuugu cadhoonay haddaad cuni weydo qof martiihi hadduu kuu yimaad oo cuntada uu ka xishoonayo haddaad si fiican ula cuni weydo si weyn wax u qaadan weydo waa nin ka xishoonayo oo cuntadii ka xishoonaya qofkaa martida ah si uu wax u cuno inaad adigu aad ula cunto ood iska dhigto sidii waxde si weyn wax u cunaya maxay kuu tahay ilin walaalkaa qalbigiisiibaad ilaalinaysaa qof walaalkaaya ayaa doonaysaa inuu dhergu cuntadan ka noolaado ayaad rabtaa waxa walaalkaa muminka qalbigiisa waxa farxad geliya diinteennu wayna amartay kolka waxa weeye sunnay kuu tahay martidu kulkay kula joogaan inaad wax la cunto oo si iyagu ay u cunaan adoo naftaada eegayn iyagaad eegaysaa waa sunnay kuu tahay markaana inaad si fiican wax u cunto waa qodobka saddexaad ee cuntadu ay yeelanayso xoolo adan lahayn ama maalin ramadaana hadda oo kale inaynu wax cunno diinteennu maxay ka dhigtay waa maalin ramadaana xanuunno inama hayo waan caafimaad qabnaa diinteennu maxay na leedahay hadda inaynu wax cunno waa xaaraan waa qodobkii afraad waa cunto xaaraana inaad wax cunto xaaraana weeye qodobka shanaad cunto basal iyo toon laga buuxiyey adigoo goobaha dadweynuhu iskugu imanayaan tegaya ama adoo masaajidka ictikaafsan in toon iyo basal aad ka dheregto diinteennu maxay ka qabtaa waa karaahiyo waa makruuh weeye haddaba cuntada la cunayo shan xukun bay diinteenu ka samaysay waa inaad shanta xukun ogaato inaad wax cuntaa mar waajib bay kugu tahay waa markaad nafta u yaabto mar xaaraan bay kaa tahay waa markanaad sooman tahay bisha barakaysan hadda oo kale adoo caafimaad qaba mar sunnay kuu tahay waa markaad marti wax siinaysid mar karaahiday kuu tahay waa marka meelaha dadweynuhu iskugu yimaadiin adoo jooga wax ur leh cuntada aad ku cunayso ama lagugu soo daray mar mubaax bay kuu tahay waa cuntada asalkeega hore asalkeega hore sida uu ku soo arooray waa kaa mubaaxa ah weeye fa qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu rusuley buu ilaahay yidhi kuluu cuna min adayibaati waxyaabaha xalaasha ah qayb ka mida cuna wacmaluu haddana sameeya saalixan mid suuban oo hadal ah ama ficil ah ama xoolo la bixiyaba ah wacmaluu saalixan wax suubanna la yimaada aayaddaa qur-aanka ah waynu aragnaayo laba qodobbaa la amray rususha bal hadda aayadda muminiintana aynu eegno waa isku macnabeeh wa qaala tacaalaa alle waxa kaluu yidhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu iimaanka lahow kuluu cuna min dayibaati maa kii kiisa wanaagsan xaggiisa ka cuna rasaqnaakum anu idinku arsaaqnay ka anu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee xalaasha ah ka cuna isla aayadani mu'miniin bay la hadlaysaa wuxuuna rabbi amrayaa subxaanahu wa tacaala sidii rususha kuluu min aayibaati loo yidhi unbaa mu'miniinta lagu yidhi kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum intaasunbaa wacmaluu saalixantii unbaa laga tegey sida inooga muuqata wacmaluu saalixantii unbaa meesha laga tegayoo waad aragtaa waxa weeyaan kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum kaanu idinku arsaaqnay kiisa xalaasha ah wax ka cuna baa la leeyahay labadan aayadood xagga cunidda markaynu soo eegno wax yar bay ku kala duwan yihiin aayadda hore dayibaadunbaa lagu daayey oo dayibaad xalaal buu ahaa aayadda dambana dayibaadkii waa mudaaf baa la raaciyey oo maxaa loo idaafeeyey ayibaadka kuluu min ayibaati maa raanaakum min ayibaati maa rasanaakum waxay ka dhigan tahay kaanu idinku arsaaqnay kiisa dayibka ah kaanu idinku arsaaqnay oo dhan wada cuna ma aha ka ilaahay kugu arsaaqay oo dhan wada cun ma aha kaanu idinku arsaaqnay kiisa dayibka ah wax ka cuna nimanka muctasilada la yidhaha waa firqo baadia weeyaan waana firqooyinka muslimiinta ayay ka tirsan yihiin xadiiskani wuu diidayaa oo wuu radiyayaa muctasiladu waxay qabaan risqigu xaaraan maba noqdo wax lagugu arsaaqay haddaad risqiba haddaad aragto risqi waa xalaalun warisqi wax magacan risqiya waxaa la odhanayaa wa xalaal kuu ah kolkaa waxay ka dhigan tahay lacagta taad leedahayna waa risqi iyaga agtooda tan ninka kale uu leeyahayna risqi ma aha kunkan shilin labadan kun ee shilin ayaa kuna risqi lagu magacaabaya siday muctasiladu qabaan kunna aan risqi lagu magacaabaynin waayo ka xalaasha kuu ah ka adigu aad leedahay unbaa risqi abay ah leeyihiin ka xaaraanta kaa ihi risqi ma aha aayaddan sida inoo muuqata waxay inoo qaybisay risqigii oo mid dayib ah oo ka cuna layna leeyahay iyo midan dayib ahayn oo ka xaaraanta ah ka cadan lahayn ah labaduba risqi bay isla yihiin muctasilada xadiidkanaa lagu radiyey markay yidhaahdeen risqigu waa inaad shardi adigu leedahay ama xalaal waa inuu kuu yahay adigu inaad leedahay bay yidhahdeen aayadanina risqigiibay qaybisay qayb dayiba oo cuna layna leeyahay iyo qayb iska ilaaliya layna leeyahay oo ka xaaraanta ah xaaraanta haddaba risqi waa la odhanaya waxba muctasilada yeeli mayno aayad kale ayuu rabbi si toosa inoogu sheegayba oo inoo tilmaamaysaba in waxadan lahayn ama qofku wuxuuna lahayn inuu risqi noqon karo oo tala waa maxay wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha wuxuu rabbi aayaddaa ku yidhi ma jiro shay daabbo iyo gaadiid ah wax noole oo dhulka dul socdaa ma jiro ilaa risqigeegu ilaahay buu saaran yahay haddaba ma nidhaahnaa shimbiruhu waxay cunayaan ma iyagaa yeeshay waa inaad adu leedahay bay la yidhaahdeen muctailadu risiga waxay yidhahdeen waa inaad adu leedahay ka adigu lahayn risqi lama yidhaha bay yidhahdeen shimbiruhu waxay cunayaan ma iyagaa leh oo say u milkiyeen suu ilaahay u siiyey haruuran leeyahay baan halkaa ku daadinayo iyagooni weydiisan bay cunayaan ilaahay risqibuu ku tilmaamay waxay cunayaan wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha kolka waxa ay cunayaan risqi in la odhanayo shimbiru waxay cunayaan waa risqi dee iyagaalena odhan maysid oo iyagii male kolkaa muctasilada waxba laga dhagaysan maayo oo aayaddani waa aayadaha muctasilada radiyaya ama diidaya ayay noqonayaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu iimaanka lahow kuluu cuna min dayibaati maa kii kiisa wanaagsan cuna waa kiisa xalaasha ahe rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay muminiintana rabbi wuxuu faray subxaanahu wa tacaala waxyaabaha xalaasha ah inay cunaan ayuu ilaahay amray ama uu farayuu amar inagu siiyey hordhac bay intaasi ahayd intaasiba waa muqadimo iyo hordhac xadiidka ah maxalu shaahidku waa ducada xadiidku ducada ayuu inagala hadlayaa oo ducada iyo allabariga ayuu inoo sheegayaa uma akara wuxuu sheegay hadalkan uma akara ah raawiga xadiidka oo abi hurayre ah ayaa iskale uma akara wuxuu sheegay abi hurayre ayaale uma akara wuxuu rasuulku sheegay sal allahu alayhi wasalam arajula waa la kor dhigi karaa oo dakare mafcuulun bihigeegii weeye arajulu waa la godaa oo mubtadaa laga dhigayaa fa anaa yustajaabu ay khabaru tahay labada wejiba way bannaan yihiin uma akara wuxuu sheegay rasuulku arajula nin ayuu sheegay yutiilu dheeraynaya asafara safarka dheeraynaya ninka oo ashcaso basaasan ninka oo aqbaro boodh badan ninka oo yamuddu taagaya yadayhi labadiisa gacmood ila samaa'i xagga samada u taagaya ninka oo qaa'ilan ku qowlaya yaa rabbi yaa rabbi ilaahayow ama rabbiyow rabbiyow buu leeyay rabbiyow wuu ku celcelinayaa yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi gacmahana kor buu taagayaa ninkani waa musaafiroo safar dheer buu ku jiraa ninkani waa basaasan yaho basaas baa ka muuqata ninkani waa sidaad arkayso uu rasuulku inoo sheegay waa boodh badan yaho duruuf dhaqaale ayaa ninkan haysata haddana ilaahay buu xasuustay uu is yidhi waa malja'aaga oo yaa rabbi yaa rabbi ilxaax buu la yimid oo ducadiibuu ku celceliyey ninkani muxuu rasuulku yihi sal llahu alayh wasalam wamadcamuhu wuxuu cunaa xaaraamun waa xaaraan wa mashrabuhu wuxuu cabaana xaaraamun waa xaaraan wa malbasuhu huga uu xidhan yahayna xaaraamun waa xaaraan wagudiya waxaa lagu habay markii uu dhashay bilxaaraami xaaraan baa lagu soo koriyey waxaa lagu anqariyey oo markuu dhashayba lagu soo habay xaaraan fa annaa sidee fa annaa halkee faanna goorma ayaa yustajaabu lajiibi lidaalika ninkaa sidee loo aqbali oo halkee ducada lagaga aqbali oo goorma ayaa laga aqbali waa lagama yaabo meella lagaga aqbali maayo muu xaramka tago xaramka ilaahay miyuu kacbada tago xaaladna laga aqbali maayo miyuu sujuudo xaaladuu doonayo xillina laga aqbali maayo afurka may u gaadho eg annaadu saddexda dhinac bay ka hadlaysaa annaadu waxay la macno tahay bay culimadu yidhahdeen kayfa waa xaalad kaste xaaladda sujuudda iyo xaaladihii la aqbalayay baa la diidaya xaaladii safarka xaaladii sujuudda anna waa waa kayfa oo waa xaalad ragga qaar waxay yidhahdeen annaadu waxawey waa xayu oo waa makaanka muu kacbada taga weeyaan marka oo xayu bay la macno tahay ragga qaarna waxay yidhahdeen annaadu waa mataabay la macno tahay oo waa zamaanka oo aftirkii muu isagoo sooman waan aftiranaya yidhaahdo waktiyadii ducada la aqbalayay iyo meelihii ducada lagu aqbalayay iyo xaaladihii ducada lagu aqbalayeyba ninkaa laga aqbali maayo kol hadduu xaaraan cuno ahaa lagama yaabo in ninkaa duca laga aqbalo waa arrin adag weeyaan waxaynu haddaba doonaynaa inaynu eegno uma dakara rajula ninkiibuu sheegay rasuulku nin baa la yidhi gabadhu miyay ka duwan tahay iyadu gabadhu hadday xaaraan cunto ducada ma laga aqbalaya ma ragga unbaa ducada laga aqbalaynin waa maye e nabiga calayhi salaatu wasalaam sababta uu nin u soo qaatay waxa weeye safar baa meesha yaallo oo yaa safra raggaa safra dumarku dee maxram bay u baahdaan maadaamoo safar dheeri soo socdo raggaa iskale dee ragga ha la soo qaato ilan safarkan raggaa lagu yaqaanaye waa xikmadda uu rasuulku ninka usoo qaatay weeye salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi uma dakara wuxuu sheegay rasuulku arajula ninkii oo yutiilu dheeraynaya asafara safarka dheeraynaya waxaa la yidhi afar sababood oo ilaahay qofka ducada kaga aqbalo ayaa xadiidka ku qoran waa afar sababood oo ilaahay uu ducada kaaga aqbalayo ayaa asbaabta ducada lagu aqbalo afar ka mida ayaa halkan inoogu qoran markaa afarta sababood maxay yihiin safarka idaalatu safar welibana eeg laba qodob baa jira safar iyo iaalatu safar halka yuiilu safara baa lahi iaalatu safar baa loo jeedaa ninku hadduu safro oo musaafir uu noqdo bal hadda u fiirso ninku hadduu safro oo safarba uu galo waa waktiyada ducada la aqbalo waayo waxaweye dadkiisii iyo ehelkiisiibuu ka tegey meelihii lagu yaqaanay ee dee gurigoogii inaynu isku kibrin jiray ayuu ka tegey meel cidna ayna magiciisa garanaynin wuxuu yahayba aan la aqoonin ayuu ninkaasi marayaayo waa nin iska duruufaysan oo sida dhabtaa ilaahay buu u laabtaa ilaahay inkisaarulqalbi buu ku jiraa safarku hadduu dheer yahay oo haraad iyo gaaja ay kuu raacdo aqoon la-aan dal iyo dad ihina ay kuu weheliso iyaduna waa khatar oo waa waxyaabaha ugu waaweynee ducada lagu aqbalo weeye waxyaabaha ducada lagu aqbalo idaalatu safar baa ka mid a safarka dheer safarkaa culimmadu waxay ku qaydeen safarka cibaadada ama mubaaxaba ah xaj baad u safartay xajkii ayaad u safartay waxa waa arrin cibaada cumraad u safartay waa arrin cibaada safarka xaaraantaa laakiin ree hebel soo dhac ama ku duul ree hebel haddana ilaahay waa intaan duulaanka dhexda kusii jiro ducada iga aqbalaya kaasi ilaahay ducada kaaga aqbali maayo ruqsadaba sabab uma noqdo kaasi horta safarkoo la dheereeyo waa asbaabta keenta in ducadaada la aqbalo oo ilaahay baa ducada kaa aqbalaya kol haddaad safarka dheerayso waa kow qodobka labaad ee rasuulku uu sheegay ee ducada lagu aqbalaa waa ashcafo aqbara weeye ashcafo aqbara qofku hadduu boor badan yahay oo uu basaasan yahay oo ay duruuf dhaqaale ka muuqato bal hadda u fiirso duruufo badan baa qofka ku xeeran oo ka muuqda waana ninkaa miskiinka ah ee boodhka badan ee rafaadsan weeye waa sabab labaadoo ducada loo aqbalo waayo inkisaaru qalbigaa meesha yaalla rasuulkuna sal allahu calayhi wasalam xadiid kale oo imaamu muslim uu soo saaray xadiidkaa imaamu muslim abi hurayre iyo anasba waa laga wariyeye rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam ruba ashcafa aqbara dii dumrayni madfuucin bilabwaam low aqsama cala allahi laabara balu fiirso wuxuu rasuulku leeyahay sal اllahu alayhi wasalam ruba ashcafa alla badanaa nin basaasan akbara oo haddana boodh badan dii tumrayni oo maryo jeexjeexan maryo dullaysan dhar hun ah oo gaboobay ayuu xidhan yahay madfuucin bilalbwaab albaabada waa laga soo xidhaa hadduu garaaco hadduu hadlana looma jawaabo oo lamaba qiimeeyo laakiin xagga samadaa laga yaqaanaayo wuxuu rasuulku yidhi low aqsama cala allah hadduu kaasi ilaahay ku dhaarto laabarahu ilaahay baa biri u samayn hadduu idhaa ilaahu wallaahi inaad casarka roob noo keeni ilaahay roobka waa keenaya isagoo u baarinimo samaynaya ninka ah eeg wallaahi inaad roob noo keeni hadduu ku dhaarto ilaahay roobkii wuu keenayaa xadiidka imaamu muslim baa saxiixiisa ku soo saaray waa dadka ilaahay yaqaano ee dadkana weyne caadigaba u aqoonin ee dee ilaahay uuni garanayo ee ilaahay xidhiidhka lale weeye waa nin basaasan oo basaas leh oo boodh badan oo cawlan marya jeexjeexan oo madfuucin bilabwaab albaabada laga soo xidhanayo oo low aqsama cala allaahi la abara riwaayooyinku waxay ku sii dareen bere inuu ka mid yahay saxaabigii bere la odhan jiray inuu ka mid yahay ayaa la sheegaa duulaanadii ugu adkaayee saxaabadu ay galeen xadiiqatulmowt dagaalka loo yaqaano saxaabadu ay galeenoo rag badan oo saxaabi ihi ay ku hoobteen oo intay gaaladu meel dabaqa koreen muslimiintu markay u soo dhawaadaan ay halkaa ku gubayeen leebasha iyo fallaadhaha iyo balaayada loo nacay muslimiintu markay aada u go-een ayay dib iskugu noqdeen waxay idhahdeen ninkii rasuulku uu sheegay sala allahu calayhi wasalam hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay inuu dhaartiisa inoo fulin sow bere ka mid ma aha haynoo dhaarta bay yidhahdeen u yeedha kaalay bay yidhahdeen nebi maxamed baa ku sheegay hadaad dhaarato waxaad ku dhaarato inuu ilaahay yeelaye maanta waxaad ku dhaarataa ilaahay inuu muminiinta u hiilinayo oo gaaladan aan jebinayno ilaahay saasuu nooga dhigiye oo rasuulkaa ku sheegay kaalay baa la yidhi bere markaa bere markaa muxuu sameeyey haye un ma odhan isuga buu yidhi kol haddaad tidhaahdeen ilaahay ku dhaaro noo dhaaro ilaah wallaahi maanta muminiinta waad u hiilini dheh dee si aadan u dambaabin haddii loo hiilin waayo ayuu ilaahay kuu baarinimo samayn baa la leeyahay beray beraysuga buu yidhi wuu soo maydhmaydhay cadar buu soo marsaday salaad ayuu galay wuxuu yidhi ilaahayo waxaan ku dhaaranayaa buu ihi maanta inaad iga dhigto qofka koobaad ee dartaada dartaa u shahiida eeg nolol adduun iyo waxani uma muuqdaan iyo qaniimo inuu helo iyo in xil loo magacaabo iyo waxani uma muuqdaan maba qiimaynayaba wuxuu ku dhaartay ilaahay inuu maanta ka dhigo qofka koobaad ee muslimiintan ka tirsanaya ilaahay dartii u shahiida waxaa kaloo ku dhaartay ilaahay inuu guusha iyo gargaarka uu ula baheeyo dadka muslimiinta oo muslimiinta maanta ilaahay uu guuleeyo sidii ayay u dhacday oo labadii qodoba ee uu ku dhaartayba xadiiqatulmowd waa saxaabi ninkani waa isla xadiidkan muslim ayaa macnaha inoo tilmaamaya sidiibuu ayay u dhacdayoo wuxuu noqday ninkii koowaad ee goobta ku shahiida muslimiintuna waxay noqdeen gacanta sare kuwa ilaahay uu siiyey haddaba rasuulku sal allahu alayhi wasalam xadiidkaa wuxuu ku yidhi waa basaasta iyo waxaynu usoo qaadanay boodhka badan ruba ashcafa alla badanaa nin basaasan aqbara oo haddana boodh badan dii tumrayni oo laba maryo u saaxiiba oo aad u dulloobay ama u hun u ah oo madfuucin bilabwaabi albaabada laga soo xidho oo haddana low aqsama cala allah ilaahay hadduu ku dhaarto ilaahay laabarahu uu u baarinimo samayn haddaba waxa weeye haddaad aragto basaasta iyo boodhka cawlaanka iyo waxyaabaha noocaasoo kale ihi inkisaarulqalbi qalbijab buu qofkaasi qabaayo qof is-ogba ma aha naftiisuba koonkan dadkaba inuu ka hooseeyu isku haystaa waa waxyaabaha ducada lagu aqbalo xaaladaha noocaasoo kale ah ducadaadu way soconaysaa waa sababta labaad ta hore safarkay ahayd ta labaadna inkisaaruqalbigaa weeyaan uu qofku ku jiro iyo basaastaa iyo dhibaatadaa weeye ta saddexaad muxuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku yidhi yamudu yadayhi ila samaai gacmaha ayuu taagayaayo xagga cirka ayuu gacmaha u taagayaa yamudu yadahu ila samaai ama yadayhi ila samaa yamudu yadayhi ila samaai samada ayuu u taagayaa gacmaha ayuu xagga cirka u taagayaayo saasuu leeyahay kolkaa qibladaa loo jeedsadaa marka la ducaysanayo saa markaan idhaa gacmaha dhabarkoodii xagu u jeedsan xaggii qiblada calaacalihiina xaggii cirka ayay u jeedsanayaan yamudu yadahu ragga qaarna saasay yidhaahdeenoo bogan xagga dhulka hala mariya yidhaahdeen si toos a ah, sidaa ha loo yidhaahdo ragga qaarna m sidaa hala yidhahdo oo bogan madow xagga qiblada ha loo jeediya yidhaahdeen oo sidaa gacanta ha loo dhigo marka la ducaysanayo ragga qaarna saa ragga qaarna sidaa labadaba waynu aragnay ragga qaarna saasay yidhaahdeen ragga qaarna sidaa loo ducaysta yidhaahdeen saa markaad ducaysanaysaa saasaad u ducaysanaysaa oo gacmiiba waad foorariniyo bogii cadaabaad xagga dhulka marin xagga dhulka ayaad u dhigi siday agga cirka aynu u taagana saasaad odhanaysaa xadii saxiixa kusoo arooray sidaa inaad odhanayso imaamu muslim baa soo saaray saxiixa imaamu muslim buu ku yaala in gacmaha bogan cad ad hoos xagga dhulka u jeediso saa tidhaahdo waynu eegi doonaa markaa culimadu sida ay u kala saarsaareen ama ay yidhaahdeen sidaa ha loo kala saarsaaro waynu eegi doonaa biidn illaahi tacaala qodobka saddexaad gacmahoo la taago weeye waxay culimmadu xadiidkan u daliishadeen marka aad ducaysanayso gacmahoo kuu laabanuun haddaad rabbanaa aatina fi dunya xasana tidhaahdo waxa ducadu aqbalka uga dhowdahay markaad gacmaha taagto eed sidaa kor ugu taagto ayay kor uga dhowdahay oo xadiidkanaa daliilu ah culimmada qaar baa yidhi kol hadduu xadiidkani daliilu yahay xadiidkani safarkuu ku qaydan yahaye ha la yidhaha gacmaha ha la taaga xilliga safarka xilliga aan safarka lagu jirinna ha laga daayo taana waxa diidaya dagaalkii beder ee rasuulku sal allahu caleyh wasalam uu galay isla dagaalkii beder markaynu doonayno dee rasuulku gacmuhu taaga ilaa kilkilooyinkiisa la arko taanama waxaynu dha dagaalkaa lagu qaydayaa war qiyaas baa jira ee markastood ilaahay baryayso ducadu waxay aqbalka u dhowdahay marka gacmaha la taago waana qodobkeenna saddexaad weeye qodobka afraad ama sababta afraad ee ducada lagu aqbalaa waa alilxaax in ilaahay lagu celceliyo ilahay inaad ku celceliso ducada waxaa laga qaadanayaa celcelinta inuu ilaahay ducada kaaga aqbalayo yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi buu odhanaya yaa rabbidani waa ku celcelin weeyaan ku celcelin ayay tahay yaa rabbi yaa rabbi ducada inaad ku celcelisood ilxaax la timaado afartaa sababood ayuu ilaahay horta qofka ducada kaga aqbalaa sababta koobaad waa maxay baynu nidhi waa safarka dheer sababta labaadna waa maxay baynu nidhi waa qofkoo basaasan oo qalbijab qaba qalbijab marka qalbijab uu kugu dhaco markaasi waa xilliyada ducada la aqbalo sababta saddexaadna waa maxay baynu nidhi waa markuu qofku gacmaha taagayo koru taagayo sababta afraadna waa maxay baynu nidhi waa marka uu ku celcelinayo sidaa rasuulku yaa rabbi yaa rabbi buu le uu ku celcelinayaa baa la leeyahay afartaa qodob ayaa ka mida asbaabta ducada lagu aqbalo ee diinteennu ay inoo sheegtay ay afartaasi ka midi mid kastaa sababta ducada lagu aqbalo wey safarka dheer keligiibuu ducaa aqbal sababka ugu noqon karaa inkisaaruqalbi qalbijabka iyo basaasku keligood buu ducada inuu ilaahay kaa aqbalo sababka ugu noqon karaa gacmataagu keligood bay sababka ugu noqon karaan ducada inuu ilaahay kaa aqbalo shuruudaha kale markaad waafaqdadee xalaal aad cunto eed waxyaabaha kale ku celcelintu sababbay kugu noqon kartaa rabbi uu ducada kaaga aqbalo afar sababood culimmada qaar waxay idhahdeen afarta kuma jiro yaa rabbu yaa rabbude ku celcelinta ma aha afartu ee afartu waxa weeyaan bay idhaahdeen idaalatu safar safarkoo la dheereeyo iyo ashcad basaasta iyo aqbar boodhbadnida labadaasay kala qaadeen kolkaa gacmahoo kor loo taago ayaa ta afraad ah sida ibnu xajar kenani uu marayo afarta sababood ee ducada lagu aqbalo kuwa ayaa kamida baa la leeyahay waxaa inoo muuqata ninkaasi gacmuhu taagaya gacmaha xaggee loo jeediyaa gacmaha marna xagga cirkaa loo jeediyaayo bobgan cad baa xagga cirka sidan aynu u ducaysana loo jeediyaa marna waa la foorariyaa gacmaha oo eeg xagga dhulkaa loo jeediya saasaad u foorarin xadiikeennan muslim baa soo saaray wuxuu tilmaamayaa in xagga cirka loo taagayo yamudu yadayhi ila samaai xagga samadu u taagaya waa kor yaa rabbida dambana janibnii baa laga qadaraya ilaahu iga ilaali waxa ilaahay aad rabto inuu kaa ilaaliyanayaa rabbida dambaa loo qadari waxa aad rabto ilaahay inuu ku siiyanayaa rabbida hore hal nuqdo ayaa jirta ninkaasi saw rabbi magaca rabbiga kuma ducaysanayo ilaahay cilmigiisa haddaad qur-aanka eegtiin nebi kaste oo ducaysanayaa inta faraha badan magaca rabbiga buu ku ducaystaa waa halka ragga qaarkood yidhahdeen waa ismulacdamka ismiga ilaahay haddii lagu baryo ilaahay una ducada una celinin rabbi baa ka mid a bal nebi kaste oo ilaahay baryaya eega nebi maxamed markii lalahaa ilaahu cilmigii kordhidhe maxaa la yidhi waqul rabbi zidnii cilman allahu zidnii cilman dhe lama odhan rabbi baa la qaatay nabiyullaahi muusa markuu ilaahay baryayey muxuu yidhi rabbi kfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya muminan rabbi kfir lii waa nabiyullaahi muusa nebi nuux muxuu lahaa markii uu ilaahay baryayey e, e, muxuu lahaa markuu ilahay barya nabiyullaahi nuux rabbi annii maqluubun fantasir ilaahw layjabiye ii hiili buu yidhi ilaahw layjabiye ii hiili rabbi anii maqluubun fantasir eeg bal nebiyada u fiirso nebiyulaahi sakariya muxuu lahaa ya wa baran biwaalidatii maxaa ka holay rabbi soo ma ahayn ya walam akun biducaaika rabbi shaqiya rabbi buu soo qaatay nebi zakariya nabiyullaahi muuse sideedda maalmood markii uu qaday ee madyan uu ku sii socday ee waddada uu ka cararayay ee fircoon ninka uu ka soo dilay markii muxuu lahaa hadhka markuu ku baydhay hadhka markuu ku leexday muxuu lahaa rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir nabiyullaahi ayuub markii xanuunka uu ku dhacay ee sideed iyo tobanka sannadood uu xanuunsanayey ee la yidhi ilaahay miyaad beridid ilaahay waa kaa dulqaadiye ee muddada dheer lagu soo celceliyey u lahaa intaan caafimaadka qabay iyo intaan buka badan ilaahay ka eed sheegan maayo kol haddaan intaan caafimaadka qabay ay badnayd caafimaadkaana ilaahay i siiyey markii lagu celceliyey muxuu yidhi nabiyulaahi ayuub rabbi anii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin rabbi anii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin ereyga rabbiya buu ilaahay ku baryayey egdinuun nabiyullaahi yuunus markii malayga ama markii wuxuudku nimirigu markuu liqay nimirigu ilaahay markuu beryayey muxuu ilaahay ku beryey waa nabiyullaahi eh, eh, yuunus e muxuu yidhi ilahay markuu beryayey ya ee ilaahay ilahaa dee falabisa i ilahay mar muxuu yidhi rabbanaa may waa nabiyullaahi aadamkaasi rabbanaa inaa dalamna anfusana waa nabiyulaahi aadam iyo aadam iyo xaawo qaala iyagaa taa ku beriyey ya mxuu eh, fanaadaa ha sax weeye adugu nebiyada ducadooda marka la eego haddaad u fiirsatiin magaca rabbia bay ku baryaan magaca rabbi ah ayay ku baryaan ilaahay cilmigiisa cilmi kalena wuu ku jiraayo waxa kamid ah, cilmiga kale ku jira xarafka yaa ma raaciyaan yaa rabbi nebiyadu ma raaciyaan ilahay cilmigiisa yaa ma rabbi qura ayay ku baryaanoo rabbibay ayay yidhahdeen inta badan nebi muuse iminka isagoo sideed maalmood gaajoonaya ilaahu isii xataa ma odhan isii eeg isii waa amare ilahay waxaa isii wuxuu ihi rabbi inii limaa anzalta ilaya ilaah wixii adii soo dejisay ilaah wixii adii qadartay ilaah wixii aad iigu tala gashay marka hore rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayr ilahu maanta waanu baahanahay bu waxaad igu talagashay wuxuu diidayaa inuu qaab edebdaraa u dhaqmo wuxuuna ilaahay uguba talagelin inuu codsado ilaahayo wixii aad iigu talagashay eed horay iigu qadartay maanta waan u baahanahay buui ducadii sida loo aqbalay isla markiiba inan socoto ayaa u timid fajaaatu ixdaahumaa tamshi cala istixyaain mid ahaan baa u timid iyadoo xishoonaysa iyadoo xishoonaysa tamshi cala istixyaain baa lagu leeyahay gaadiidkay fuushan tahayba xishood buu ahaa waad aragtaayo asbaabtii ducada ayaa meesha ku dhan haddaba uma dakara wuxuu sheegay rasuulku sal allahu calayhi wasalam arrajula ninkii ayuu sheegay ninkaasoo yutiilu dheeraynaya asafara safarka dheeraynaya ninkaasoo ashcaa boodh badan ashcafu waa la godi karaa haddii rajulku uu godan yahay aqbaruna waa la godi karaa hadduu rajulku kordhigaya waa la kordhagaya ninkaasoo aqbaro boodh badan ninkaasoo yamuddu taagaya yadayhi labadiisa gacmood ila samaai samada u taagaya qaa'ilan baa loo soo qadarayaa xaal ah qaa'ilan isagoo ku qowlaya yaa rabbi rabbiyow yaa rabbi rabbiyow buu leeyahay wa madcamuhu ninkaasi wuxuu cunaa xaaraamun xaaraan weeye oo wuxuu cunayeybaa xaaraan ah wa mashrabuhu wuxuu cabbaanaa xaaraamun xaaraan weeyo cabidiisa ayaa xaaraan ah wa malbasuhu wuxuu xidhaana xaaraamun xaaraan weeyaanoo xaaraan xidho weeye saddex qodob baa laga hadlay waa cunidii iyo cabidii iyo xidhashadii waa intifaacii iyo maxaa la odhan jiray soomalidu maxay odhan jireen hu iyo intifaac bay odhan jireen hu iyo intifaac labadiiba xadiidku waa ka hadlay waxaa lagu daray wahudiya waxa lagu anqariyey ama lagu habay bilxaaraami xaaraan kolkaa waa tacmiim bay ragga qaarkood yidhaahdeeno waxay tilmaamaysaa wax kaste oo uu ninkaasi haystaaba xaaraan inuu yahay ragga qaarna waxay idhaahdeen labada xaaladood buu rasuulku kala sheegaya markuu qofku qof weyn yahayna waa madcamka iyo mashrabka iyo malbaska markuu ilmo yar yahayna waa wahudiya bilxaaraamiyo waa xaaraanta uu ku soo dhashay weeyaan ilaa maalintuu dhashay laga bilaabo xaaraan cune ayuu ahaa xaaraan ku noole ayuu ahaa xalaal ba aan aragoon aqoonin waqudiya biaaraan bilxaraami xaaraan baaba lagu soo habay oo lagu soo ninkaa lagu soo koriyey sabab kaste oo ducada lagu aqbalayey wuu ninkaasi dhammaystirtay laakiin mawaanicu ducaa baa jira mawaanicu ducaa afar arrimoodoo ducada ilaahay uuna ku aqbalin baa jira haddii qofka laga helo afar arrimood oo rabbi uuna ducada kaa aqbalayn haddaad leedahay ayaa jira afarta arimood waxaa ka mida xaaraanta oo qofku uu cuno waxaa ka mida qofka oo macaasi ilaahay kora oo macaasi dembiile noqda qofku dembiile hadduu noqdo isna waxba lagama aqbalo waxaa ka mida qofka oo waajibaadka ka taga waxaa ka mida qofka oo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar isna joojiya qodob shanaad baa lagu daraayo haddaad ismi dembi ku ducaysato sidii xadiidkii saxiixa ahaa ama qaraabogoysad ku ducaysato taana ilaahay kaa aqbali maayo baa la yidhaahdaa rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayhi wasalam fanaa ereygan annaa qolo waxay ku macneeyeen xaalo oo kayfa bay ku macneeyeen kayfa waxa weeye sidee qofkaa ducada looga aqbali xilliga sujuudda iyo xilliga la sooman yahay iyo xilliga la aftiranayo iyo xilliga suxuuraha iyo xaalad alla xaalad qofkaa laga aqbalayo en xaaladda uu sujuudsan yahay baa doonaya iyo xaaladda uu aftiranayo iyo xaalad ducada laga aqbalayaaba ma jirto anaada kayfe ayay ku macneeyeenoo xaalad ayay sheegaysaa si adigu aad ku tilmaaman tahay baa la sheegayaa qorana anaada waxay ku macneeyeen xayu xayu makaan bay sheegtaayo waa halkee ducada lagaga aqbali xaramka dhexdiisaaan lagaga aqbalayn oo salaadaha dhexdoodaaan lagaga aqbalaynin oo makaankii maalihii qiimaha badnaa ee ducada lagu aqbalayay buuna ilaahay kaga aqbalin wey qorana waxay idhahdeen anaadu waa mata mata waa zamaan bay sheegtaa anaa goorma ayaa yustajaabu ducadaa laga aqbali waqti laga aqbaliba ma jiro suxuurihii iyo xilliga suxuurta iyo xilliga aftirka iyo xilliga eh, khadiibku uu mimbarka saaran yahay iyo xilliga casarka dee saacaddan ka dambaysa iyo saacad qura oo wax laga aqbalayaa ma jiro oo meel qura oo wax lagaga aqbalayaa ma jiro oo sifo kaste oo uu ku sifoobo oo wax lagaga aqbalayaa ma jiro annaada ayaa markaa macnaha inoo faa'iideynaysa fa annaa sidee ayaa yustajaabu loo ajiibiyo loo aqbali qofka marnaba la aqbali maayo lidaalika faanaa yustajaabu see loo aqbali lidaalika kaa lidaalikada ninka ayaa loo celiyey oo ninkaa sidee buu ilaahay uga aqbalayaaba wax ducaah ilaahay sidee uga aqbali ka aqbali maaye eh? ayay culimmada qaar yidhaahdeen qorana lidaalika waxay u celiyeen sifaadkii aynu xaaraan ku noolidii xaaraantii uu ku noolaa ama xaaraantii uu cabbayey ama xaaraantii uu xidhanayey taa ayay u celiyeen fa annaa sideebaa yustajaabu looga aqbalayaa qofkaa ducada ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ducada uga aqbali culimmadu si weyn bay runtii xaaraanta uga hadleenoo aad bay iskaga ilaalin jireen shayga xaaraanta ah imaamu nawowi shaam wuu diiday cuntadeeda sabab kalena kuma sababaynina wuxuu ku sababeeyey agoontaa ku badan waxaan ka baqayaa xoolihii agoonta oo si aan sharci ahayn suuqa u soo galay inay isoo gaadhaan taasaan ka baqayaa abu xaniife wakhtigiisii lax baa laxaday dadka adhiga raaca intuu u tegey ayuu ku yihi laxdu imise sanay noolaataa muddaa loo sheegay hilib kaste oo adhiga haddii lagu marti qaado wuxuu odhan jiri un waraan may laxdii tahay intay ladaasi nooshahay ladaa la intay nooshahay hilib ai lagama yaaba buu yidhi inaan cuno waayo waxaan ka baqayaa buu leeyahay xaaraani inay calooshayda gasho ama ay gaadho sacad ibnu abi waqaas baa nebi maxamed u tegey calayhi salaau wasalaam wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad ii baridaa ilaahay inuu mustajaabu dacwo iga dhigo nin wuxuu ku ducaystaba hela inaan noqdo ilaahay ii bari rasuulku wuxuu ku yidhi adib madcamaka yaa sacad takun mustajaaba dacwa cuntadaada xalaal ka dhig waxaad noqoni qof mustajaaba dacwo ahay qofku hadduu xalaal cune noqdo waxa weeye mustajaabu dacwu noqdaa sacad ibnu abi waqaas wax kastuu ilaahay ka baryayo waa heli jiray markii dambe waxbaa laga weydiiyey waxaa la yidhi saxaabadu way fara badan tahaye wax alla waxa adigu aad ilaahay ka barido waa halkuu ka yimid iyo waxa uu yahay wax anan ka ogaynoon calooshaydaa u diraa ma jirto buu yidhi ama aan afkaa geliyaa ma jiro buu yidhi ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu inaga dhigo dad xalaal cunayaal ah oo xalaasha ku nool ilaahay inuu inaga dhigo taa ayaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala cashirkeenni insha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cla nabiyina muxamed